bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmuؤlifu raximah اllahu tacaala annowc اlxaadi wاlarbacuun fi macrifati riwaayati اlakaabiri can اlasaagir akaabirta riwaayadooda ay ka warinayaan asaakir dad ka yaryar noocaas garashadiisii ayuu u nooc yahay oo riwaayat alakaabir can alasaakir in la ogaado oo la garto laba faa'iidaba marka waa ku jirtaa mid waxa ay tahay dadka dabaqaadkooda in la dejiyo oo yacni xadiid baa wuxuu ahaa inkastoo inqidaac uu ku jiro imaam muslimna muqadamadiisa uu ku keenay anzilu nnaasa manaasilahum dadka dejiya manaasishooda iyo darajadooda marka haddii la yidhaha midkanna waa akaabir kuwan kuwanna waa asaakir waa darajaadkii dadkii oo la ilaalinayo macnaha labaadee ku jiraa waxa uu yahay in aan la tawahumin oo aan loo lagu loo malaynin qalbi inuu jiro oo haddii la arko kabiirkii oo sagiir ka warinayo waxaa laysdhihi karaa amay qaldantay oo ay sida kale tahay oo haddii hadda maalan la arko abuubakar oo caaisho ka warinayo maadaamay caaisha can abi bakrin taha oo ay qaldantay baa qof isdhihi karaa si uunan markaa arrintaa u tawahumin oo lirafci hada tawahum ayaa yacni qasadka laga leeyahayna ka mid ah qad yarwi lkabiiru midka marka kabiir iyo sagiir maxay ku kala noqonayaan kabiir iyo sagiir xagga da-da waa ku noqon karaan xagga mashaayikhda ay la kulmeen waa ku kala waa ku kala noqon karaan yacni da-da iyo liqaaga alliqaa'u iyo wasinnu labadaas meelaa laga fiirinaa weynaanta iyo yaraanta qofkan hadduu soo gaaray shuyuuq waaweyn kana shuyuuqda uu soo gaaray ay yihiin dad yaryar maalan ninkaasaa ka dabaqo weyn waa ka dabaqo weyn yahay qad yarwi lkabiiru lqadri qadarkiisu midka uu weyn yahay inuu wariyaa la arkaa aw isinni alkabiiru sinni midka da'diisu weyn tahay ow humaa ama labadaba isku qabo qadarkii iyo da-dii labadaba waa kaga weyn yahay caman inuu ka weriyaa la arkaa qof huwa isaguba duunahu duuna alkabiiri midkaa weyn ka sokeeyo ka yar fii kullin minhumaa labadaas macnaba uga yar ayb mid kastoo ka mida ow fiihimaa ama labadoodaba uga yar wada jiraan wa min ajalli maa shaykan ugu weyn yudkaru la sheegaayo fii hada albaabi baabkan dhexdiisa maa dakarahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama waa wixii nebigu uu sheegay <coughs> fii khudbatihi khudbadiisii uu ku sheegay dhexdeeda can tamiimin iddaariyi tamiim ibni aws addaari isagoo ka warinayo maa akhbarahu bihi tamiim waxa uu ugu waramay can ru'yatihi aragtidiisa addajaala uu soo arkay uu uga waramay fii tilka aljasiirati jasiiradaas allatii hiya allatii fi lbaxri jasiiradda badda ku taal waalxadiidu fi saxiixi yani xadiidka saxiix muslim ayuu ku sugan yahay waxaa kaloo la yidhaahdaa xadiidkan khabaru ljasaasa doon ayaa la jabtay baddii bay kula caarisay tamiim iyo rag uu la socdo markaas ayaa jasaaso bahal la yidhaahdaa u timid way kaxaysay jasiirad meel ah bay geysay jasiiraddii marka nin ayaa ku xirxiran ninkaas marka jasiiradda ku xirxiran buu ka warramay su-aale iyo waxbay isdhaafsadeen tamiim iyo ninkaas nebigu uga sheekeeyey nebiga qisadii markuu maqlay wuxuu yidhi mimbarka ayuu koray muslimiintii buu marka uga sheekeeyey qisadii tamiim uu ka warramay ninkaasna inuu dajaal yahay ayuu sheegay khabaru ljasaasa ayaa la yidhaahdaa fii saxiixi muslim ayuu ku sugan yahay marka waxuu rabaa inuu yidhaahdo qisadaasi tamiimaa laga wariyey nebigaana ka wariyey nebiga dhinac kasta alqadru wasinu labada waa uga weenya tamiim addaari haddana markaa nebigu tamiimow qisadii ka warinayo uu ka xigana ayb wakadalika fii saxiixi albukhaariyi waxaa ku sugan riwaayatu mucaawiyata bni abi sufyaan can malik bni yukhaamir can mucaadin wahum bishaam fii xadiidi laa tazaalu طaa'ifat min ummatii daahiriina cala alxaqi xataa ilaa aakhirihi ayb xadiidkaas marka isagana mucaawiye oo saxaabi ah baa wuxuu ka warinayaa malik ibni yukhamir oo isaga taabici ah waa riwaayatu saxaabiyi can taabiciyin can saxaabiyin aakhar kaana marka saxaabi kale ayuu ka warina ayb waxaa ka mid a xadiidkii sahl bnu sacdin asaacidi can marwaana bni alxakam can zayd bni thaabit laa yastawi alqaaciduun bukhaariga waa ku soo marnay taas sahlu bnu sacd waa saxaabi marwaan bnu lxakam waa taabici marwaanna zayd bnu haabit uu ka warina waa saxaabi taabici buu u degay haddana saxaabi kale loo koray waa riwaayat alakaabir can alasaakir weeyaan qaala bnu salaax waxa uu yidhi waqad rawa alcabaadilatu afarta cabdullaahi cabdullahi bnu cabaas iyo cabdullahi bni cumar iyo cabdullaahi bnu zubayr iyo cabdullahi bni cumar bni alcaas way wariyeen can kacbin alaxbaar can kacbi alaxbaar ayay ka wariyeen kacbi alaxbaar waa taabici isaga ayb lanna waqtigii cumar ayuu soo islaamay meelahaas in aada u yaqaana towreed buu ahaa waqtigii cumar buu soo islaamay marka kutubtaas towraadka iyo buu ka sheekeyn jiray qisas iyo waxyaabahaasay ka wari jireen qultu waqad xakaa canhu waxaa ka xikaayooday xaggiisa cumaru wa caliyun wa abuu hurayrata wa jamaacatu min asaxaaba ayb waqad rawa azuhriyu wa yaxya bnu saciidin alansaariyu can maalikin bay ka wariyeen waa riwaayat alakaabir can ilasaakir lianna zuhri waa shaykhu maalik aad buu maalik zuhri uga wariyaa ayb maalik waxaa kaloo shuyuukhdiisa ka mida yaxya bnu saciidin alansaari ayaa ka mida iyagoo marka bay ka warinayaan wahumaa min shuyuukihi waa riwaayat alakaabir can alasaakir wakada rawaa can camri bni shucaybin jamaacatun camr bnu shucaybna jamaaca ka warisay min ataabiciina taabiciinta ka mid ah rag isaga ka dabaqo weyn oo taabiciintii ka mida ayaa isaga ka wariyeen qiila waxaa la yidhi inahum nayifun wa cishruun labaatan iyo dhowr waay ayb wa yuqaalu bidcun wa sabcuunana waa la yidhaahdaa faallaahu aclamu walow saradnaa haddaan taxno jamiica maa shay dhammaantiis waqaca dhacay min daalika kaagaas lataala alfaslu jiddan fasalku aad buu u dheeraa qaala bnu salaax markaa misaaladeeda kutubta markaad akhrinayso saxiixeynka iyo sunanka iyo kutubulxadiid iyo aada looga hela tadbiiqeeda walidaalika mar kasta ardayga inuu kutubtaas waaweyn akhristo bilaaw ilaa dhammaad bilaaw dhammaad oo akhristo waxa halkan uu ku arkaayo dhan amhiladeeda xaggay jiraan xataa masaa'il dhib badan ayaa amhiladeeda aad ku arkaysaa kutubahaas xadiidka waaweyn ayb marka bilmunaasaba waxaa ka mid a waxaan soo marnay kitaabka awalkiisa mustakhrajaadka mustakhrajka waxaan ku soo sheegnay mowduuciisu inuu yahay kitaabka uu rabo inuu istikhraajka ku sameeyo mutuuntiisa ayuu warinayaa bisanadihi buu ku warinayaa musanifka sanadkiisana wuu ka leexana meelo dhexo uga soo dhaca horay qaacide ibnu salaax wuxuu soo sheegay ayi ziyaada ou la yimaado mustakhrijku inay saxiix tahay ayi ziyaada oo mustakhrijka la yimaado inay saxiix tahay ibnu xajar nukadka arrintaa waa ku tacqiibiyey waana diiday wuxuu keenay marka fii saxiixi albukhaari fatxulbaariga mithaal uu keenay isagoo ninkii ismaaciili mustakhrajkiisa sanadkii bukhaari nin uu ku siyaadiyey ayaa haddana ninkii wuxuu noqday daciifun jiddan marka bukhaarina nin daciifun jiddan ah ama muttafaqun calaa dacfihi shardi bukhaari ma laga dhigi karo marka waa taasaa marka ziyaado mustakhrijkii uu la yimid oo haddana marka aan saxiix ahayn qalad walidaalika ibnu xajar marka meeshaas mithaal in looga dhigi karo ku sheegay ayb marka cilmiga xadiidka mumaaraso badan idilaac badan akhris badan meelo badanoo wax lagu akhriya ayuu u baahan yahay ayb qaala bnu salaax wa fi tanbiihi calaa dalika baraarujinta arrinkaa la baraarujinayo waxaa ku sugan min alfaa'idati faa'iidada xaggeeda macrifatu qadri raawi raawiga qadarkiisa ogaal in la ogaado cala almarwiyi canhu ou dheeryahay kan uu ka warinayo qaala waqad saxa can caaishata radia allaahu canha annaha qaalat inay tiri amaranaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nabigaana amray an nunzila annaasa manaasilahum dadka inaan darajaadkooda aan dhigno oo aan dejinno xadiidka marka muslimna bisiiqati tamriid ayuu muqadamada uga soo saaray marka ma la dhihi karo xadiidka muslimaa wariyey ma la dhihi karo farqi baa u dhexeeya muqadamada iyo kitaabka mar haddii muqadamada laga baxo kitaabul la galo axaadiidtaas meeshaas ku sugan waa axaadiidta musnadada ah oo muslim shardigiisa aqbalayso laakiin muqadamada axaadiista uu ku dhex warinaayo iyo rijaasha uu sanadkooda maraayo iyo haddii aynan ku jirin kitaabka min rijaali muslim ma la dhahaayo mizi wuxuu sameeyaa tahdiibulkamaalka iyo tuxfatul ashraafka raawiga haddii uu muslim muqadamada bis uga wariyo ramsi wuxuu uga dhigaa maq miim iyo qaaf muslim filmuqadima marka ninka haddii la yidhaha muslim fi lmuqadima macnaheedu maaha imaam muslima ka soo saaro ninkaas ayb xadiidkan anzilu nnaasa manaasilahum isagoo haddana siiqatu tamriid uu ku wariyey ayuu muqadamada ku soo saaray mana ahan saxiix lan abu daawuud baa xadiidka wariyey wuxuuna markuu soo saaray kadib uu yidhi maymuunu bnu abi shabiib lam yudrik caaishata inqiaacaasuu marka ku cileeyey faa'iidada kale ku jirtana hadda waxay tahay inaan lays dhihin qalad baa meeshan ka dhacay annawcu athaani waalarbacuun nooca afartan iyo labaad macrifatu lmudabbaji mudabajkii macrifadiisii almudabaj waxaa weeyaan min diibaajatay ilwajhi ayaa laga keenay wejiga labadiisa dhinac qofka wejigiisa labadiisan dhinac waa siman yihiin waa isla eg yihiin sida marka wejigaaga labadiisa dhinac isula eg yihiin ayaa labadan kala warinaysana ay isula eg yihiin ayb marka mudabajku waa riwaayat alaqraankuu ka mid yahay min riwaayat alaqraan weeyaan laakiin riwaayat alaqraan iyo mudabaj baynahumaa cumuumun wa khusuusun min wajhin nisbadaasaa ka dhaxayso oo waxaa la leeyahay marka kullu mudabbajin min riwaayati alaqraan walaysa walaysat kullu riwaayati alaqraani mudabbajatan riwaayat alaqraan kasto mudabbaj maaha laakiin mudabbaj kasto waa min riwaayati alaqraan maxaa yeele mudabbajku waa markay labadooda kala wariyaan masalan caaisha abu hureyray ka warisay abu hureyrana caaishou ka wariyey zuhri yaxya bnu saciidin alansaari buu ka wariyey yaxyana zuhri buu ka wariyey mudabajay noqona marka riwaayat alaqraanna qasab maaha inay labaduba kala wariyaan mid ayaa midka kale ka warinaya bis waxaa laga yaabaa ka kale inuunan ka warinin midkan riwaayat alaqraanka marka caamsan labadooda mudabajkuna waa khaas ayb waa nooc ka mida min riwaayat alaqraan iyada laftirkeeda faa'iidada ku jirtaa waxay tahay in aan laysdhihin ziyaada inaan la tawahumin oo adaad aragto azuhriyu can yaxya bni saciidin alansaari ama sufyaan can maalik markaa aragto inaa isdhahdo waramaa midkood zaa'id meesha ku yahay si aadan isu dhihin way dhici kartaa riwaayat alaqraan waktafa alxaakimu xaakim wa huwa riwaayat alaqraani weeyaan mudabajku riwaayat alaqraan dadka aqraanta isla eg riwaayadooda sinnan iyo wasanadan da iyo sanad sanad wuxuu ka wadaa mashaayikhdii ay la kulmeen oo ay wax ka qaateen waktafa alxaakimu xaakim wuxuu ku kaaftoomay bilmuqaarabati fi sanad sanadka inay iskaga soo dhadhowaadaan da-da inay isaga mid ka noqdaan hadday doonaan sanadku xoogaha kale dheeraadaan dhib ma leh wain tafaawatat ilasnaanu waktafa alxaakimu xaakim wuxuu ku kaaftoomay bilmuqaarabati fi sanadi sanadka inay iskaga soo dhowaadaan wain tafaawatat ilasnaanu da-da haba kala tagsanaato wuxuu leeya haddii midna labaatan jir yahay midna afartan jir yahay laakiin isku mashaayikh ay yihiin waa isku aqraan da-da ma fiirinayo marka waay <clears throat> famataa rawaa kullun minhumaa goorta ou mid kastoo iyaga ka mida ka wariyo can ilaakharika kale sumiya mudabajan baa lagu magacaabayaa ka abi hurayrata wa caaishata waaye wالzuhriyi wcumara bni cabdilcaziiz wamalikin walawsaaciyi waaxmeda bni xambali wacaliy bni lmadini markamidba midka kale uu ka wariyo mudabaj famaa lam yarwi wixii uunan werinin kullun mid kastaa canil aakhari uunan ka warinin laa yusamaa mudabajan lagu magacaabi maayo wain sumiya haba lagu magacaabo yacni riwaayat alaqraan haddii maalan axmed binu xambal cali bnu lmadiini uu ka wariyo laakiin cali uunan ka warinin axmed riwaayatu axmed can caliyin min riwaayat alaqraan laakiin mudabaj ma la dhihi karo mudabajku waa inay labada dhinac isweydaaraan riwaayadoodu annawcu athaalisu waalarbacuun macrifatu alikhwati waalakhawaati min alruwaah dadka isla dhashay ee haddana ruwaadda ka mida in la garto ayb waqad sanafa fii dalika jamaacatun ayaa wax ka alifeen minhum caliy bnu lmadiniy wa abu cabdiraxmaan annasaa'iyu waxaa kaloo wax ka wariyey muslim ibnu lxajaaj abu daawuud ayaa alikhwa alakhawaat iska leh ayb abulcabaas asaraaj iyo culimo badan ayaa wax ka qoreen ayb fa min amhilati alakhawayni laba walaalo ah <clears throat> oo riwaayo leh wax warinayaan cabdullaahi bnu mascuudin wa akhuuhu cutba cabdullaahi bnu mascuud iyo walaalkiis cutbatu bnu mascuud cutbahaas cubaydullaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud ninka u ayb camru bnu lcaas wa akhuuhu hishaam wa zaydu bnu haabitin wa akhuuhu yaziid wa min ataabiciina camru bnu shuraxbiil abu maysarata wa akhuuhu arqam kilaahumaa min asxaabi ibni mascuud waay ibni mascuud xertiisii wa min asxaabihi aydan waxaa ka mid a husayl bnu shuraxbiil iyo wa akuuhu arqam halaaatun saddex ikhwatun walaalo waay sahlun wa cabaadun wa cuhmaanu banuu xunayf sahlu bnu xunayf cuhmaan bnu xunayf cabaad bnu xunayf camru bnu shucaybin wa akhawaahu cumar wa shucayb waa walaalo iyaguna wcabduraxmaan ibni zayd ibni aslam wa akhawaahu usaama wacabdullaahi cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam waa ninkan tafsiirka aad ugu jiray ibnu kaiirka soo kuma aragtaan wa qaala ibnu zayd ibnu zaydka uu sheegaya cabdiraxmaan xagga xadiidkana waa daciifun jiddan aad buu daciif u yahay xadiidkan oo eh, nebiga eh, yani aadam ayaa nebiga ku tawasulay carshiguu ku arkay eh, laa ilaaha illa allahu muxamadun rasuulullah markaasaa markuu dembiga galay oo ku tawasulay nebiga iyo oo mufasiriinta qaar ay sheegaan ninka ku jira waay waana xadiis baail ah arbacatun afar ikhwatun walaalo waay suhayl bnu abi saalix wa ikhwatuhu iyo walaalihiis cabdullaahi aladii yuqaalu lahu cabaad oo muxamedun wa saalix ayb suhayl bnu abi saalix can abiihi can abi hurayra w nusqo wa nusqadaas marka muslimaa la gooni noqday bukhaari isaga male nusqadaas waxba kuma weriye khamsatun shan ikhwatun walaalo ibraahiimu wa aadamu wa cimraanu wa muxammed ayb waxaa kaloo walaalo ah oo kutubta aada loogu arkaa sulaymaanu bnu yasaar caطaau bnu yasaar ayb waa walaalo iyagana nin saddexaadaa jira isagana maskaxdeeda waa ka maqan yahay saddex walaalo ah sulaymaan ibnu yasaar wuxuu ku jiraa alfuqahaau sabca iyo cataau bnu yasaar iyo nin kale saddexdooda iyagana xadiidta waa ku jiraan waa lagu arkaa ya maya maxamedkaasmamed maahasaddexdoodaas marka iyaguna riwaayay leeyihiin ayb waayahay marka eh, <clears throat> waana ah, kutubtana waa kusoo noqnoqdaan badana qaala alxaakimu samictu alxaafida abaa caliyin alxuseyn bna caliyin yacni naysaabuuriya yaquulu kulluhum xadatuu shantan sufyaan iyo afartan la dhalatay way xadiiseen sitatun ikhwatun wahu maxamed bnu siriin wa ikhwatuhu anasun wa macbadun wa yaxyaa wa xafsatu wa kariima kada dakarahum النasaaئiyu wayaxya bnu maciin ayضا walam yadkur ilxaafiظu abu caliyin الnaysaabuuriyu fiihim kariima maunan ku darin facalى hada yakuunuuna min alqism aladii qablahu qeybtii shanta bay noqonayaan marka haddii kariimo laga saaro wa kaana macbadun akbarahum waxafsatu asgarahum bay ahayd waqad rawaa moxamed bnu siriina can akhiihi yaxyaa can akhiihi anasin can mowlaahum anas bni malik ana rasuula اlahi sal slam qaal labayka xaqa xaqa tacabuda wariqa saddex walaalaa w marka wa mihaalu sabcatin toddoba tusaalahooda ikhwatin oo walaalo ah annucmaanu bnu muqarinin wa ikhwatuhu sinaan wa suweyd wa cabdiraxmaan wa caqiil wa macqil walam yusama asaabicu lama magacaabin haajaruu way hijroodeen wasaxibu nabiya sal l salam wayuqaalu inahum shahidu lkhandaqa kullahum inahum shahidu lkhandaqa kulluhum iyaga dhammaantood khandaq ayay xaadireen qaswat lkhandaq ayb ama kullahum inahumta markaas laga tawkiid lagaga dhigo inahum kullahum shahidu lkhandaqa qaala bnu cabdilbar wagayru waaxidin wuxuu yidhi lam yushaarikhum axadu fii haadihi almakruma karaamadan iyo fadiiladan manqabadan cidna lama wadaagin qultu wahama sabcatu ikhwatin ayaa jirta toddoba walaalo saxaabatun shahiduu kulluhum badran ayay xaadireen laakinahum liummin waa isku hooyo wa hiya hooyadoodna cafraa'u bintu cubayd tزawajad awala bاlxaariث bni rifaacat alansaariyi bay guursatay faawladahaa mucaada wa mucawidan ayuu ka dhalay uma tزawajad bacda طalaaqihi lahaa markuu furay kadib waxay guursatay bilbukayr bni cabdiyaaliil bni naashib faawladahaa iyaasa wa khaalida wa caaqila wa caamiran ayay u dhashay uma caadad ila alxaaris bay u laabatay fa wladahaa cawfan fa arbacatun minhum ashiqaa afar waa isku hooyo isku aabbe wahum banulbukayr wa halaaatun ashiqaa wahum banulxaaris wa sabcatuhum shahiduu badran maca rasuuli illahi sal ly salam wa mucaadun iyo wamucawidun ibnaa cafraa humaa alladaani kuwii waaye ahbataa abaajahlin dhulka dhigay sugay xaraka waxay uga tageen xarakat lmadbuux ayb camra bna hishaamin ilmakzuumiyi ahaa uma اxtaza ra'sahu waxaa gooyey madaxiisa wahuwa qariixun isagoo la tuuray dhulka yaallo cabdullaahi bnu mascuudin ilhudaliyu radia allaahu canhum marka macrifat likhwati walakhawaat annawcu araabicu walrbacuun macrifatu riwaayati alaabaa'i can alabnaa waa nooc ka mid ah kaabir can ilasaaqir waqad sanafa fiihi alkhatiibu albaqdaadiyu kitaaban ayuu ka alifay ayb waqad dakara shaykhu abulfaraj ibnu اljawsiy fii bacdi kutubihi talqiixu fuhuumi ahli laharka wa ayuu wuxuu ku sheegay ana abaa bakrin asidiiq rawaa can ibnatihi caaishata ayuu ka wariyey warawad canhaa waxaa wax ka warisay sidoo kale ummuhaa ummu rumana aydan wa riwaayat alaabaa can alabnaa qaala rawa alcabaasu can ibnayhi cabdillaahi walfadl cabaas bnu cabdilmualibna labadiisii wiil cabdullahi bnu cabaas iyo fadl bnu cabaas ayuu ka wariyey cabaas oo aabbihi ah qaala warawaa sulaymaanu bnu tarkhan ataymi can ibnihi almuctamir ibni sulaymaan buu ka wariyey Eh, aaday sanadku waa ku badan yahay muctamir bnu sulaymaan can abiihi ayb marka waa cagsi hadda midaan aabbihii baa wiilkiisii muctamir ka warinaya oo wuxuu yidhi xadiis marka sidaan uu yidhi waayo almuctamiru bnu sulaymaan qaala xadaanii abi sulaymaan qaala xadahtanii anta canii marka xadiis uu hilmaamay aabbihii baa markii hore laga wariyey aabbihii waa iloobay wiilkii baa xasuustay markaasuu wiilkii wuxuu leeyahay aabbahay baa xadathanii abii annahu qaala xadahtanii anta adiga ayaad waxaa ii sheegtay canii aniga yaad iga sheegtay marwaa tii aan soo marnay oo fii man xadatha wanasiya ayb warawaa abu daawuuda can ibnihi abi bakr bni abi daawuud abu daawuudna wiilkiisuu ka wariyey abu bakr wa qaala shaykhu abu camr bnu salaax warawaa sufyaanu bnu cuyaynata can waa'il bni daawuuda can ibnihi bakr bni waa'il can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اlahi sal ly slam akhiru اlaxmaala faina alyada muglaqat wاlrijla muuhaqat iyadana waa riwaayat اlaabaa can اlabnaa ayb qaala alkhatiibu laa yucrafu ila min hada alwajhi qaala warawaa abu cumara xafs bnu cumar adduuriyu almuqri can ibnihi abi jacfar muxamadi sitata cashara xadiiثa aw naxwaha wadalika akharu maa waqaca min riwaayati abin can ibnih inta uu aabbo wiilkiisa ka wariya lix iyo toban xadiida ugu badan abu cumar adduuri qaariga ah abu cumr bn alcalaana ka wariyo sabcada yani na ka wariyo sidoo kale mid sabcada ka midana ka wariyo riwaayo ku leh ninkaa wiilkiisoo lix iyo toban xadiid ka wariyey uma rawa shaykhu abu camri can abi lmudafar cabdiraxiim bn اlxaafid abi sacd can abiihi can ibnihi abilmudafar bisanadihi can abi umaama marfuucan axdiruu mawaa'idakum albaqla fainahu matradatun lishayطaani maca atasmiyati sakata calayhi shaykhu abuu camrin xadiidka saxiix imaam daciif kama hadlayne mihaalka unbaa waa riwaayat alaabaa can alabnaa waqad dakarahu abulfaraj ibnu ljawsiy fi lmowduucaat ayuu ku sheegay wa akhliq bihi alla u qalmaa akliq bihi waa u qalmaa waa siiqatu tacajub afcil bihi akliq bihi alla yani yani mid u qalmo ahaa waay inuu mawduuc noqdo an yakuuna kadalika sidaadaas inuu ahaado ayb waa rakaakada xagga macnaha iyo yaa laga garanaya uma qaala bnu salaax wa ama alxadiidu aladii ruwinaahu can abi bakrin asidiiq can caaishata can rasuuli اllahi sal ly slam anahu qaal fi lxabati الsawdaaءi shifaaء min kuli daa abubakraa caaisha ka warinaya fahuwa galaط inamaa rawaahu abu bakrin cabdullaahi bnu abi catiiq cabdullaahi bni muxamed bni cabdiraxmaan bni abi bakrin saas waa ninkan marka cabdullaahi bnu abi catiiqa waa cabdullaahi bnu muxamed bni cabdiraxmaan bni abi bakrin isidiiq can caaishata marka abuubakarkaasu maahan abuubakrin isidiiqe waa abuubakar gadaalowa oo abuubakar farciisa ka mida qaala walaa nacrifu arbacatan min asaxaabati ma garanaynu yidhi afar saxaabada ka mida calaa nasaqin oo riwaayo ku taxan siwa haa ulaa'i kuwan maahani ayb muxamed bnu cabdiraxmaan bni abi bakr bni abi quxaafa radia allaahu canhu wakada qaala bnu ljawsiy wagayru waaxidin min ala'ima qultu wayaltaxiqu bihim taqriiban afar saxaabo isku taxan oo isdhashay waxaa haleelaya cabdullaahi bnu zubayr isagoo saxaabi ummuhu hooyadii asmaau bintu abi bakri bni abi quxaafa cabdullaahi waa saxaabi hooyadiis asmaa waa saxaabiyad abubakar waa saxaabi ooyadiis aabbaheed quxaafana waa saxaabi abubakar aabbihiis wa huwa asanu wa ashharu fi asaxaabati waa uga caansan yahay saxaabada dhexdooda waana uga waana ka weyn yahay min moxamed bni cabdiraxmaan bni abi bakrin qaala bnu ljawzi waqad rawaa xamzatu walcabaas radia allaahu canhumaa can ibni akhiihima wiilka walaalkood ou dhalay ka wariyeen rasuulillaahi sal ll ly salam cabaas iyo xamza nebiga adeera soo uma ahayn nebigay xadiid ka wariyeen ma lagu dari karaa marka riwaayat alaabaa can ilabnaa warawaa muscabun الzubayriyu can ibni akhiihi azubayr bnu bakaar wa isxaaqu bnu xambalin can ibni akhiihi axmed bna muxamed bni xambal isxaaqan isagana wuxuu ka wariyey wiilow adeer u yahay waa ah axmed bin xumbal wa rawaa maalikun can ibni ukhtihi ismaaciila bni cabdillaahi bni abi uways maalik sida jaadada waxay tahay ismaaciila maalik ka wariyey laakiin marka uu maalik ka wariyo wiilkan abtiga uu u yahay waa riwaayat alakaabir can asaakir ama waalid wiilkiis wax ka warinayo kalawa lanna ninku abtiga qofku abtigu u yahay waalid unbuu u yahay ayb warawaa maalikun can ibni ukhtihi ismaaciila bni cabdillahi bni abi uways midda horena isxaaq ayaa wuxuu ka warinaa can ibni akhiihi axmed walaalkiis wiilka ou dhalay oo adeerka uu u yahay ayb annawcu alkhaamisu walarbacuun fii riwaayati alabnaa'i can ilaabaa riwaayadkanna wax sardi uun u baahan alabnaa can ilaabaa waa sida jaaddada ah wiilashu inay waalidka wax ka wariyaan wadalika kathiirun jiddaa wa amaa riwaayat libni can abiihi can jaddihi marka dhowr u kala baxdo fulaanun can abiihi can jaddihi wahada eh, fakathiiratun jiddan walaakinahaa duuna alwali wahada kacamri bni shucayb bni muxamed bni cabdillaahi bni camrin can abiihi wa huwa shucayb can jadihi cabdillaahi bni camr bni ilcaas hada huwa asawaabu laa maa cadaahu yacni camru bnu shucayb can abiihi marka la yidhaha damiirka camar u celi camar aabihiis oo shucaybka ah can jaddihi damiirka ku jirana shucaybka u celi shucayb awowgiisoo ka warina shucayb yaa awow u cabdullahi bni camara awow ah leanna waa shucayb ibni muxamed ibni cabdillahi bni camr ibni waqad takalamna calaa dalika fi mawaadica fi kitaabina takmiil ayaan uga hadaln u leha takmiil fi macrifati hiqaati wاducafaai walmajaahiil ayaa la ihaha wuxuu jamciyey kitaabka labada kitaabee abulxajaaj iyo imaamu dahabi tahdiibu lkamaalka iyo miisaan lictidaalku isku daray ziyaadaad aad u faa'iido badanoo jarxiyo tacdiilna waa ku daray sagaal mujalad waay marka sagaal mujaladaa la daabacay fii xayaati asheykh maxamed cabdirasaaq xamza ayb wa fi laxkaami alkabiiri iyo wsagiiri ayb marka xadiidka sanadkan camr bnu shucayb can abihi can jaddihi badanaa bukhaari iyo muslim ayagu waxmaba ka soo saaraan maynan sanadkaas ma werinin nuskhadaas asxaabu sunan ayaa weriyaan laakiin imaamu lbukhaari waa xasaniyey xadiidu camr bni shucayb can abiihi can jaddihi haddii cilo kale aynan hoos ka haysanin ayb waxaa kaloo ka mida bahzu bnu xakiim can abiihi can jaddihi waxaa ka mida dalxata bnu musarif can abiihi can jaddihi waa badan yihiin marka hoos marka loo sii degana waxaa ka mid ah cabdulmelik bni shucayb bni leyth can abiihi can jaddihi cabdulmelik waa wiilkii ibni shucayb shucaybna waxaa dhalay leyth ibnu sacad alimaam leyth ibnu sacad marka nasaa-i oo kale wuxuu leey qaala xadaanaa cabdulmelik bnu shucayb can abiihi can jaddihi way jiraan marka kuwaas oo kale wa milu bahzi bni xakiimi bni mucaawiyata bni xaydata alqushayriyi can abiihi can jaddihi mucaawiya wa dalxata bni musarifin can abiihi can jaddihi wa huwa camru bnu kacbin wa qiila kacb bnu camrin wastiqsaau dalika yatuul waqad sanafa fiihi alxaafidu abuu nasrin alwaayiliyu kitaaban xaafilan ayuu ka alifay abuu nasrigaana waa ninka iskale sijzi abuu nasr asijzi risaalatu sijziyi ilaa ahli zabiid risaalo oo caqiidaa buu leeyahay oo qur-aanka uga hadlo araddu calaa man ankara alxarfa wasawt ayaa la yidhaha kitaab kaloo weyn oo alibaana la yidhaha wax ka soo guuriyana waa leeyahay oo hadda aan la haynin mafquud camal iska oon madbuuc ahayn wa zaada calayhi bacdu almutaaakhiriina waxay ku dareen ashyaaa muhima ashyaa bay ku ziyaadiyeen muhimatan nafiisatan waqad yaqacu fii bacdi alasaniidi waxaa ku dhaco fulaanu can abiihi can abiihi can abiihi wa akharu min dalika iyo ka badan walaakinahu qaliilu waqala maa yasixu minhu ayb annawcu asaadisu walarbacuun fi macrifati riwaayati asaabiqi wallaaxiqi caaligii i naasilkii buu dib ugu laabtay alcaali wannaasil waa soo marnay soo maaha asaabiq wallaaxiq nooc ka mida culuwiga waqad afrada lahu lkhatiibu kitaaban ayuu u gooni yeelay waana la daabacay wa hada inamaa yaqacu wou dhacaa cinda riwaayati alakaabiri can alasaakiri meeshaan marka wuxuu u keenay asaabiqu wallaaxiq waa riwaayat alakaabir can alasaakir ayaa ku jirta ayb qof weyn ayaa qof yar wax ka warinaya uma yarwii can ilmarwiyi canhu midkii laga wariyey ayaa haddana waxaa ka warinaa mutaakhirun mid dib maray maalan nin sheekh ah oo sagaashan sano jiro ayaa xadiis wuxuu ka wariyey shan iyo toban jir ninkaas marka laga wariyey ee shan iyo toban jirka ah waxaa ka hadduu cumriyo oo isagana uu sagaashan sano gaaro waxaa ka warin kara soo maaha wiil dad dambe gadaalaa ka warin karaan soo maaha marka waxaa laga yaabaa labadan odagan sagaashanka sano jira dhimash ee ninkan shan iyo toban jirkaa ka wariyey maalinkou dhintay iyo midka ugu dambeeyo ee ka warinaayo maalinka uu dhimanaayo kaas weliba inay boqol iyo konton sano u dhaxayso waxaa la yidhaha marka fulaanun yuusilu alaxfaada cala alajdaad bialajdaad ninkaa hebel wuxuu isku xiraa baa laleeyahay awoowayaalka iyo wiilasha awoowaha loo yahay ayuu isku xiraa kanoo kale isku xiri karaan waayo waxaa laga yaabaa awowgiiyo siddeetan sagaashan sano jira inuu wax wariyo awowgii marka ninka sheekha u ah ee uu xadiidka ka dhegaystay da-da yar waxaa soo gaaraya odaygan wiil awow labaad oo u yahay waa soo gaari karaa xataa markaasuu xadiidkii ka warina yaa maayo marka wiilkii awowga loo ahaa iyo awowgiis beri hore dhintay baa riwaayada ku sinmaayo labadooda oo isku sheekhay noqonayaan saabiq walaaxiq markaas wahada inamaa yaqacu cinda riwaayati alakaabiri can ilasaagiri uma yarwi can ilmarwiyi canhu mutaakhirun kamaa rawa zuhriyu uu ka wariyey can tilmiidihi malik bni anas waqad tuwufiya zuhriyu zuhri waa la oofsaday waa dhintay sanata arbacin wa cishriina wa mia boqol iyo labaatan iyo afartii meel ku dhig wa miman rawaa can maalikin maalik dadka ka wariyey waxaa ka mid ah zakariyaa bnu duweyd alkindi wa kaanat wafaatuhu waxay ahayd bacda wafaati zuhriyi zuhri dhimashadiisa kadib bimiatin wa sabcin wa halaathiina sana boqol iyo soddon iyo toddoba sana u dhexaysa zuhri iyo zakariyaa labadooduna waxay leeyihiin hal sheekh waxaa sheekh u ah imaam maalik xadiidkaas ugu ah qaalahu bnu salaax wahaakada rawa albukhaariyu can muxamed bni isxaaq asaraaj abulcabaas asaraaj ayuu ka wariyey wa rawaa can saraaji saraajkaa laga warinayana waxaa ka wariyey abulxusein axmed bni muxamed alkhafaaf annaysaabuuri wa bayna wafaatayhimaa dhimashadoodana miatun wa sabcun wa halaahuuna sana u dhexayso fa ina albukhaariya twufiya sanata sittin wa hamsiina wa miatayni laba boqol konton iyo lixdii wa twufiya alkhafaafu sanata arbacin aw khamsin wa tisciina wa halaathimia kada qaala bnu salax qultu waqad akhara min atacarudi lidalika waxaa u banbaxa arrinka aad u badiyey inuu u banbaxo shaykhuna alxaafid alkabiir abulxajaaj almiziyu fii kitaabihi tahdiib lanna tahdiibu isaga markuu raawiga u tarjamayo markuu magaciisa sheega kadib wuxuu dhahaya rawaa can dadkii uu ka wariyey uu sheega haddana wa canhu markaasuu qaa'ima dheer ou taxa meeshaasay marka ka soo baxeen saabiq walaaxiq waa baraarujina marka labadan laakiin yaa sanad caali ah haysto marka ninkii bukhaari ka wariyey albukhaariyu can isaraaj iyo alkhafaaf can isaraaj yacni ardayga bukhaari ka wariyey iyo ardayga ka wariyey khafaaf labadooda yaa sanad caaliya haystana yaa sheegi kara sabab sax waa ka dhimasho horreeyey taqadum alwafaa caaliga markaan ka hadlayna waxaan sheegnay min anwaaci alculuwi taqadum alwafaaha ka mida soo idinku cusub tahay ya maxaa tiri taqadumu samaaci taqadum lwafaa maadaama uu ka dhimasho horreeyey sanadkan kana yaa caali noqonaayo midkan arday hadduu khafaafna ka wariyo bukhaarina ka wariyo sanadka bukhaari oo uga warinayo caali noqona ka kale naasilo noqona taqadumkaas uga noqon wa huwa mima yataxallaa bihi kathiiru min almuxadisiin waa waxyaabaha ay aad u jeclaystaan oo isku qurxiyaan in badanoo muxadisiinta ka mida walaysa min almuhimaati fiihi waxyaabaha markaa de muhimaadka ka mid maa lianna muhimaadku waa tasxiixa iyo tadciifka amaradu waa taas hada aakhiruhu billahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed